abi tamiimata sakhtiyaani xadaanii aburabiic sulaymaan bnu daawuud xadaanaa xamaad ibnu zayd aburabiiciyo marka qawaariiri baa ka wada qaadanaya xadiidka can xamaad ibni zayd xadaanaa ayuub qaala samictu mujaahidan ay qaala ayuub samictu mujaahidan yuxadiu can cabdiraxmaan bn abi leyla alansaari alfaqiih can kacb bni cujrata alansaari radi allahu tacala canhu qaal ataa calaya rasuullah saxaabigaa wuxuu yidhi ataa calaya rasuullah rasuulka ilaahi baa soo maray zaman alxudaybiyati sanadkii xilligii xudaybiya sanadkii toddobaad hijrada wa ana uuqidu anoo hurinayo afuufaya taxta qaala alqawaaririyu taxta qidrin lii wa qaala aburabiic taxta burmatin lii yacni wuxuu rabaa inuu muslim kala duwo labadiisa sheekh alfaadoodii midhihii buu kala duwaya wa ana uuqidu anoo shidaya ama horinaya taxta qidrin lii dheri aan lahaa ama digsi aan lahaa digsi baan dab ku raacinhayay oon shidahayay oon wax ku karinhayay wa qaala aburabi asoo wuxuu yidhi nabigaa isoo maray zaman alxudaybiya wa ana uuqidu taxta burmatin lii burmada iyo qidriga waxbaa u dhexeeya marka burmadu asalkeedu waa dheriga laga sameeye ama qalqalida dhoobada laga sameeye jeliga laga sameeye qidru laakiin wax kastoo laga sameeyo noqon kara ama bir laga sameeyo ama dhoobaha laga sameeyo burmatin lii yacnii dheri ama digsi baan dab ku shidahayay nabiga marka isoo maray waalqamlu injirtuna yatanaaharu calaa wajhi wejiga igu soo daadanayo markaan fuurayn afuufahayay digsiga ama dabka aan shiday bay injirtu wejigayga soo gashay madaxayda ka soo daadatay fa qaala wuxuui nabigu ayuudiika hawaamu rasika madaxaada cayayaankiisa iyo xasharaadka injirtaani ma ku dhibaysa unbaa laga wadaa qaala qultu nacam qaala faxliq xiir iska xiir timaha wasum alaaa ayaamin saddex maalmoodna soon aw amase acim sittata masaakiina lix miskiin quudi oo raashiin sii aw amase unsuk nasiikata neef gowrac idbax dabiixatan unsuk nasiikatan qaala ayuub asagu wuxuu yidhi markuu xadiidka warinay ayub wuxuu yidhi falaa adri biayi dalika bada'a saddexdaa nabigu ku bilaabay ma garanayo falaa adri ma ogi biayi daalika saddexdaa arrimood koodeybuu badaa nabigu ku bilaabay wasum alaaa ayaamin aw icam sita masaakiina aw insug nasiikatan labada saddexdaa kuku bilaabay ma garanayo wayna iman doonta riwaayaadku horta ha وxadaثnii clي bn xujr bn yaas الsacdi wزay bn xarbin abu khayثamaة النasaaءi وyacquub bn ibrahim الzuhri jamiican raggaa saddexda wada jirsi can ibni culayata ismaaciil bn ibrahim bn culaya ka qaateen xadiidka can ayuuba oo marka ibnu culaya wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii hore xamaad ibnu zayd ah can ayuub fi hada اlisnaadi sanadkan isagu wax ku wariyey wadaadkan ibnu culaya bimilihi bimili xadiiثi xamaad bni zayd can ayuub وxadثna mحamed مثنى أbu muسى الbsrي qال xadثna بن أbi عadiي واسmه mحamed إbrahيm بن أbi عadiي can بni cawn cabdالlahi بni cawn الbsrي can mujaahidin haddana marka cabdالlahi بni cawn ayaa wuxuu mutaabacaynaya wadaadkiiha ayuub can mujaahid can cabdiraحman بn abi leyla الأnsاrي can kacb bni cujرaةa radي الlahu tacalى canhu qaala fiya ay fii أmri aniga arrinka iyo qisadayda ayaa unzilad la soo dejiyey hadihi الآayaة aayaddan ayada ah faman kaana minkum mariidan kiini xanuunsan aw bihi adan min ra'si ama madaxa dhib ka qaba fa fidyatun madax furashaa laga rabaa oo min siyaamin soona aw sadaqatin rashiin la bixiyaa aw nusukin neef la gowraca hilib la bixiyaa qaala saxaabi wuxuu uhi faataytuhu nabigaan u imid taqdiirin takhiir baa ku jira haddii masalada garanaysaa xaqiiqaduna waxay ahayd nabiga calayhi salaat wasalaam soo maray saxaabiga asagoo digsi shidahaya markaasuu madaxiisa jirta ka daadanaysay buu nabigu la yaabo arkay waa ka tegey nabigu booskiisii meeshuu fadhiimay tinada oga dhisnayd markuu tegey ee wuxuu yidhi ha laygu yeedho kacab bnu cujra wuu usoo farindiray kacab baa loo yeedhay nabigu meesha ugu yimid saldhigga ahayd markaasuu nabigu soo dhow yidhi soo dhow ilaa marka uu si fiican xaaladiisa oga baaraan degay marka xadiidka isagoo mukhtasar iyo isagoo mutawalaba marka riwaayadka ku iman doona laakiin saasay iskugu xidhneed hawsha faataytuhu marka faataytuhu iyo nabigaa isoo maray isma diidhayaan faataytuhu iyo nabigaa isoo waa maxay marka hore isoo maray kadibna wuu ii yeedhay markaasaan u tegay wey ayib haddaan waadka hadda sharxay faqaala wuxuu ihi udnu soo dhowow fadanowtu waan dhowaaday faqaala wuxuu ihi udnu soo dhowow fadanowtu waan dhowaaday ilaahu nabigu si fiican madaxiisa u arkay faqaala wuxuu yidhi ayudiika ma ku dhibaya hawaamuka cayaankaada hawaam inta badan waxaa la yidhahdaa halaqa halaqa xabadka ku siqa ayaa hawaamka la yidhaahdaa marka kaas ayaa hawaamka la yidhaahdaa maa yaduba cala ard o dhan marka dambe iskaga dhaca e, e, e, hawaam iyo sawaam bay kale way howlo badan yihiin qaala bnu cawn wuxuu yidhi wa waadunnu waxaan u malayn qaala inuu yidhi markuu xadiidka ii warinayay sheekhaygu nacam nabi alla waa idhibayaa haa fa amaranii wuxuu amray nabigu bifidyatin madax furashuu amray oo min siyaamin soona aw sadaqatin waa un loo jeedaa dembigii la galay baa laga gudanaya iyo khaladkii la galay ee in madaxii la xiray min siyaamin soona aw sadaqatin raashiin la quudiyo masaakiin la siiya aw nusukin gowraca maa tayasara wixii fududaada nusugaa kole neef adhia ugu yar wixii ka badanna waa la bixin karaa xadana ibnu numayrin muxamed bn cabd numayrin qaala xadaana abi aabbihiina waa cbd numayr alhamdani xadaana sayf ibnu sulaymaan qaala sayf wuxuu ihi samictu mujaahidan marka sayf ibnu sulaymaan ba wuxuu mutaabacaynaya wadaadka hore cabdullahi bni cawn ahaa iyo ninkii kasii horeeyey ayuub ahaa asakhtiyaani kulluhum can mujaahid samictu mujaahida bna jabran lamaki yaquul xadaanii cabdiraxman bn leyl alansari meelihii hore xadaanii kuma jira can baad soo arkayseen ayb yuxadiu can cabdiraxmaan baad soo maqasheen hadda waama xadaanii cabdiraxmaan bn leyl alansaari alfaqiih xadaanii kacab ibnu cujra ana rasul lah sal slam waqafa calayhi nabigaa soo dul joogsaday saxaabiga kacab ibnu cujraa wa ra'suu madaxiisuna yatahaafatu uu daadanayo ama isdaba socdo qamlan injir darteed tahaafatku waa shayga daatay xaggana si israaca oo isdabajooga u daata ama u socda u qulqula faqaala nabig wuxuu ihi yatahaafuta yatasaaqatu daadanaya wey wuxuu buux dhaafe u dilqo ama daato sidiis dabajoogana u qulqulaa tahaafutka la yidhaahdaa faqaala wuxuu ihi suubanuhu ayuudiika hawaamuka cayaanka madaxa maku dhibaya qultu nacam qaala faxliq xiir ra'saka madaxaada xiir qaala fafiya aniga fii arrinkayga iyo xukumkayga dhibkahaysabee nasalad hadi laaya aydan ku soo degtay faman kaana minkum mariidan aw bihi ada min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin wlaa taxliquu ru'uusakum xata yabluqa alhadyu maxila faman kana minkum mariida faqaal lii rasuullah rasuulka alle wuxuu igu yidhi sum alaaa ayaamin saddex maalmood sool aw tasadaq ama la bax bifaraqin dembiil weyn la baxoo u qaybi faraqu marka waa dembiil qaada saddex suus bay qaadaa dembiil qaada weeye ama jiraab ama ohli qaada marka wax lagu shuba saddex suus buu qaadaa bifaraqin bayna sittati masaakiin faraqa waxaad u qaybisaa dembiishaas lix miskiin u qaybi lix miskiin haddii faraq loo qaybiyo faraquna aynu nidhi wuxuu qaadaa saddex suus idan suusku muxuu noqonayaa eh, saddex suus haddii loo qaybi lix miskiin waa maxay miskiin kastaba suus barhkii baa la siin nisfu saaci miskiin walba wuxuu qaadanayaa suus barhkii waana sida xadiidu cadintan awinsug ama waxaad gowracdaa maa tayasara wixii kuu fudada gowrac saddexdaa miduu in yeeg idan xadiidku waad aragtaanoo wuxuu sharxayaa oo caddaynaya aayadda macnaheeda walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fa min siyaamin soonkii lama sheegin intuu yahay qur ma sheegin aw sadaqatin sadaqadu waxay tahayna qur ma sheegin aw nusukin gowrac wuxuu yeelana qur-aanku ma sheegin nabigaa fasiray biwaxyin yutla aw biwayin laa yutla marka biwayin laa yutla buu nabigu ku fasiray marka ayada ah faqaal rasul wuxuu sum aaaa ayaamin aw tasadaq bifaraqin aw bayna sitti masaakiina aw unsug maa tayasara sidaa weeye raashinkana wuxuu noqday lix miskiin in la quudiyo nusuguna wuxuu noqday in neef adyaa la gowraco meeshaas aad joogto ama ku qayb ama maka u dir kala qaad ma laha ama meel kaloo masaakiin joogaanba gee culays ma laha ama saddex maalmood soon idan soonkii mujmalka ahaa ama aan la fasirin iyo sadaqadii mujmalada ahayd la fasirin ama mutlaqada ahayd iyo nuqsigii intuba nabigaa fasiro qur-aanka ku cadeey axaadiidta ku caddeey وxadثna mxamed بn cmر الcadني qال xadثna سfyاn yعni بn cuyaynةa can bni abi نajiixi wsmu cabdالlah ibn abi najiix وأyuub ibn caaid ayuubkan ibnu caaid wey ma ayuubkii horaan soo maray ibn abi tamiima ma aha وxumayd ibn qays وcabdالكريم ibn malik الjزري can mujaahid jamaacada can bni abi layla cabdiramankaadaad soo maraysan wey hadda can kacb bni cujar radi allahu tacaala canhu ana nabiy sal l slam mara bih nabigaa soo maray saxaabiga kacb bni cujra wahuwa bilxudaybiyati asagoo jooga qabla an yadkhula makkata maka intuusan gelin ka hor nabigu soo maray meeshii uu dheriga ku shiday buuna ku soo maray wa huwa muxrimun asagoo muxrima saxaabiga kacb bni cujra oo xaj soo xidhay xajna maahayd markaa cumreed waad garanaysaan wixii lasoo xidh cumray ah wahuwa yuuqidu asagoo shidaya taxta qidrin dheri hoostii dab ku shidahayo oo dheri karinhay walqamlu injirtuna yatahaafatu uu ka daadanayo ama ka qulqulayo calaa wejhi wejhiisa uu kasoo daadanayo ama ku siqayo faqaala wuxuu ihi suubano ayuudiika waammuka haadihi injirtaan ma dhibbay kugu haysaa mise way iska mulaanjinaysaa meesha qaala nacam nabi alla waa dhibaysa waa aragtaa dhibka hayso qaala faxliq ra'saka aw icim aw acim aw acim quudi cafan wacim aw mabahfaxliqra'saga madaxaada xiir wa acim quudi faraqan hal suus dembiil raashiinana bayna sitti masaakiina u qaybi wاlfaraqu alaaثu aasucin faraquna waa saddex suus aw amase sum waxaad sunta alaaa ayaamin saddex maalmood sool awansug waxaad gowracdaa nasiikata neef gowrac nusugu marna waa la idlaaqa laga wado cibaadada annusug yuطlaqu wayuraadu bihi اlcibaada muطlaqan salaadii soonkii xajkii gowraca ilaahay loogu dhowaanay waxaasoo dhan baa nusug la yidhaahdaa marna gooni baa waxaa looga jeedaa gowraca iyo hilbaha baa looga jeedaa hadda marka nusugii khaaska yuطlaqu wayuraadu bihi اlcibaada اlmuطlaqa yuطlaq wayuraadu bihi khusuuص الdabxi lilahi subxaanaه wa tacaala labadaa macnaba waa noqda ibn cabaas iyo caطaa'i cikrima waxaa laga wariyey fi tafsiir inay odhan jireen kul ow fii kitaab اllaah fasaaxibu bاlkhiyaar haddaad ow ku aragto fi kitaab illaahi ruuxa awdaa ay khusayso wixii lagu sheega awdaasi uu kala dooranaya midna qasabkumaha ah inuu sameeye saddexdaas la sheegay midunbuu ka dooran hadda maxaa la yidhi faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin caaa iyo cikrama iyo sheekhood ibni sahaba saasay odhan jireen laakiin laysa calaa iطlaaqa way ku badan tahay awda takhriirida qur-aanku ku badan tahay laakiin kelimatu itifaaq ma aha ayb ibn abi najacso wuxuu yidhi awidbax shaatan awidbax awinsugna siikatan maba dhihiina wuxuu yidhi awidbax shaata ama neef adhiha gowrac waxadaanaa yaxya bnu yaxya ahbaranaa khaalid bn cabdillaah alwaasiti khaalid can khaalid bn mihraan can abi qilabata cabdulahi bni zayd aljarmi can cabdiraxmaan abi leyl alansaari can kacb bni cujrata ana rasul sal slm mara bih nabigaa soo maray zaman alxudaybiyati wakhtigii xudaybiya la joogay faqaala lahu wuxuu ku yidhi aadaaka hawaamu ra'sika ma ku dhibahayaa ama ma ku dhibay cayaanka madaxaada injirtaa laga wada qaala nacam buu idhi faqaala lahu nabiy wuxuu ku nabigu ixliq ra'saka madaxaada xiir uma dbax shaatan nusukan kadibna neef gowrac alla u dhowaasho nusukan ay taqaruban ila allah ama xilli ay tahay fidyo iyo kafaaro ay tahay aw ama sum waxaad soontaa alaaa ayaamin saddex maalmood soon aw acim quudi alaaa aasucin saddex sus waxaad u qaybisaa oo min tamrin timir ah calaa sittati masaakiina lix miskiin si u qaybi xadana mxamed muana bn bashaar bundaar qaala muana isag wuxuu hi xadana moxamed bn jacfar xadana shucba can cabdiraxmaan ibn asbahaani ibn asbahani oo magaciisa cabdullaahi baa la yidhaahdaa cabdiraxmaan ibn اlasbahani waa cabdiraxmaan bn cabdillahi bn asbahani can cabdillaahi bni macqal ibni muqarin almuzani waa taabici waa taabici ninkan reer kuufa ah qaala wuxuu ihi wadaadkaas aabbihii baa saxaabi laakiin asagu waa taabici cabdulahi muafal iyo asagaa la isku khaldaa cabdulahi muafal waa saxaabi waana waa musani laakiin cabdulahi muafal waa saxaabi asagoo xadii dhowran u wariya ninkan cabdulahi bnu eh, macqil la yidhaahdo asagu ibn muqarin eh, almuzani waa taabici aabbihii oo macqil ah ibn muqarin baa saxaabi ah wuxuu yidhi cabdulaahi qacadtu ilaa kacbin baan la fadhiistay kacab ayaan la fadhiistay wahuwa fi lmasjidi asagoo masjidka jooga masjid kuufa asagoo fadhiya ayaan u tagoon la fadhiistay fasa'altu waxaan weydiiyey can hadi اlaaya aayaddan baan weydiiyey saxaabiga kacab bni cujra ah fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin baan weydiiyey faqaala kacab wuxuu ihi fiya anay igu soo degtay aayaddu kaana bi adan min ra'si madaxa ayaan dhib ka qabay ama madaxa dhib igaga yaalay faxumiltu ilaa rasuulilah rasuulka ilaahi baa laii geeyey lai xambaaray intii qaaday anuu xanuunsan ma ahee nabigaa laii kaxeeye wey nabiga kuu yeedhiyaa layidhi waa ninbuu nabigu usoo diro kaalay ku yidhi faxumiltu ilaa rasuul rsulka ilah baa lai xambaaroo laii geeyey walqamlu injirtuna yatanaataru uu daadanayo calaa wajhi wejhi uu ku hoobanayo ama ka hoobanayo faqaala wuxuu ihi kuntu araa markii hore uu soo maray nabigu wuxuu qaatay inaysan sii dhib kadibna wuxuu xaaladaha mas-uul buu ka yar raxiimna waa ahaa ummaddii buu raba inuu hubsado xaalkoodii dhibka haysta maa kuntu uraa uma malaynaynin ana aljahda dhibku balaqa minka inuu kaa gaadhay ma ara hadda waxaan arko horaan markaan fiiradii hore kugu fiirshay maanan moodaynin dhibka hadda ii muuqdo inuu ku gaadho uu ku haysto atajidu shaata neef adhe ma heli kartaa faqultu laa maya nabi allow ma heli karo fanazlat hadi alaaya aayaddanaa soo degtay qaybtan dowrabaad waxay caddaynaysaa ay ku caddahay nabigu marka hore uu yidhi neef adhia ma helaysaa ijtihaadan minhu buu ah qabla takhyiir wey neef adhia ma helaysaa oo dabxi ma bixin kartaa ayib nabigaa marka hore ku ijtihaada kadibna aayadda ka jawaabta oo waxaa la yidhi ma aha fidyadu iyo kafaarada ruuxan laga rabo murataba maahe waa mukhayara waa mukhayara takhyiir ayib fanasla aaya soo degtay fafidyatu min siyaamin أو sadaqatin أو nusukin qaala wuxuu idhi soomu alaaa ayaamin baa lagaa rabaa soom saddex maalmooda aw icaamu sittati masaakiin ama lix miskiinoo la quudiyo nisfa saacin suusbarhkii acaaman likulli miskiin suusbarhkii baa la bixinayaayo u ah cunto iyo quud u ah miskiin kastaba qaala wuxuu ihi saxaabiga fanasla wahiya lakum caama muslimiinay fuqaha saxaabadu waa usuuliyiin isnacay weeye oo birta calashaday uma baahno waraqaad iyo ishaaradii baaji in loo akhriyo uma baahno maxaa yeelay way fahmayeen sababku soomaalida way yaqaanaan waxay dhaheen maamaah waa nimay ku timid iyo hee nimay ku taallo madrab iyo maal baa cinda alcarab la yidhaahdaa marka ayadu anay igu soo degto igu timid sababka anuu ahaa laakiin xugumkeeda wuxuu khuseeyaa nin walbo ila mid ah nin walbo ila mid ah fanazlat fiya khaasatan sababka hore u jeedaa sababu nusuulku ahaa oo anay dhibkay haystay baa ilaahay ka jawaabay wa hiya xagga aayaddu lakum idinka iaatay caamatan xagga xukumkana nin walba ani ila mid ah ayay ayadu khusaysaa wax haddaani gooniigu ama jiru saxaabigu d waa ku jira xadiikan waxaa ku jira culummada in la raadsado oo kulba meeshay joogaan loogu tago waxaa kaloo ku jira masaajidda inay ahaan jireen meelo cilmiga iyo masaa'ilka diineed lagu kala qaato o lagu baahiyo ayb waxaa kaloo asal shayga daliilka inuu caam muslimiinta u yahay oo muslimiinto dhan buu wada gaadhay alaslu fi alaxkaam wa alcumuum wاlmuwasaawaatu ila bidaliili takhsiis tiibuu saxaabigu tilmaamaya waxaa kaloo ku jira eh, markaad fadwo iyo xugum iyo qadar ridayso inaad hawsha ka baaraan degtood waaqacada marka hore si fiican aad oga bogoto aragtideeda iyo firinteeda ile marka hore labay ku dhisan tahay masaladu aqoon diineed waa inaad marka hore ad ugu leedahay oo aad masalada lagu keenay iyo diinta iyo shareecada aqoon qododheer aad u leedahay kadib marka lagu keeno masalada iyo baabkeeda waa inaad fahmayso midda labaad xaajadana aad hoos ugu degto xaajanimaan ogeyn baa la yidhi xeribuu ka ridaa ayb xoogaal waa inaad tahay waaqacda baa dhici dhacdooyin baa iman howlaha soo kordhi zamanku sanadku waa socda dadkuna waa sii fasaadahayaan in wanaagsan lama waayo xaaladda iyo waxa jira horta waa inaad aad uga waranto lagu waramo ood raadiso ood ciddii markaa kaaga xukron aad wareysato kadibna aad xukumka saarto marka fiqulmas'ala xukumka ogaashihiisaa la yidhahdaa fiqulwaaqicana waa xaaladda inaad og tahay meesha waxa ka dhacay goobjoog dad weydo waa inaad xoghaye aad hawshaa ka hesho dad adigu aad isku fillayn weya xadana bak abi shaybata qaala xadaana cabdullah numayr alhamdani can zakariya bn abi zaa'ida xadaana cabdiraxmaan ibn alasbahani ibn cabdilaahi weye xadaanii cabdullahi bn almacqil almuzani xadaanii kacb bn cujra waad aragtaan meeshan taxdiid baa ku wada jira qaybta dambe anahu haraja maca nabiy inuu nabiga la baxay buu sheegay saxaabiga kacaba muxriman asagoo cumro xidhay faqamila ra'su madaxiisiba injiroobay iyo walixyatu garhkiisiba riwaayada xadiidku uu leeyahay xataa xaajibi washaaribi buu saxaabigu yidhi xataa xaajibi washaaribi anugu waxaan u maay ilbaa gaadho wadaadku riwaayaadka iyo taariikh uu sheegay iyo tarjamadiisa saxaabi aad u timo quruxsan buu ahaa nin aad u timo quruxsan garhka iyo timaha ku yaalla aad nin walba ishoola raac u ahaa waxaan moogtahay baalmaal sunniyihii iyo shaarubti gashay hawl sahlan maaha waxay injirtiiga gashay uu saxaabigu xataa xaajibi washaaribi sunniyihii korena way gashay shaarubtina way gashay garhbadaa madaxdaa taa marka injir ma ahee waa il baan u malay carab waxaa dhihi jirtay listaan fabalaga dalika annabiya nabigoo arrinkaa gaadho nabigaa hawshaa ogaaday ayib isagaabaa arkay kadibna waa ii yeedha soo maray faarsala ilayhi waa u fariin diray waa markii dambe fadaca nabigu u yeedho nin timaha faxalaqa ra'sahu madaxiisa buu xiro saxaabigu timaha ka uma qaal wuxuu ku yidhi hal cindaka nusukun waxaad gowracda ma haysaa qaala maa aqdiru caynaba low ma awoodo faamara wuxuu amray an yasuuma alaaa ayaamin saddex beri inuu soomo aw yucima sittata masaakiina ama lix miskiin uu quudiyo likulli miskiinayni saacun labadii miskiinba hal saac bay isku leeyihiin bimacnaa nis bay u kala qaadanayaan bacdunusakh sidaasay dhigayaan bacdunusakh waana sida saxda ah bacdunusakhna waxay qoreen likulli miskiinin saacun waa waha markaa khata ah weeye tasaruf ka yimid ruwaadda weeye almuxib atabari iyo xaafidku way hawshaa way baraarujiyeen laakiin nusakhda catiiqada ee muslim waxaa ku qoran sida hadda inoo dhigaan likulli miskiinayni labada miskiinba waxay isleeleeyihiin saacun hal suus baa u dhexeeya miskiinkina susnuskiibuu qaadanaya faanzla allahu fiihi khaasatan aayaddan asagoo si guwan rabbi ugu soo dejiyey faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk uma kaanat lilmuslimiina caama kadibna xukumkeeda ummadda muslimiinto dhan buu gaadhay riwaayata abi zubayr cinda abaraani waxaa ku timid in kacab uu ku kafaara gutay soon riwaayo kale waxaa ku yimid inuu ku kafaaro gutay raashin bixin iyo icaam labada riwaayo marka riwaayaadka soomka ayaa loo badan yahay riwaayadka soomka loo badan yahay xadiidkan dambe asagu wuxuu ugu dambeysiyey alfaadiisu alfaad xoogo ka hor imanaysa alfaadii hore ayaa jirta saasuu riwaayadiisa gadaal u geeyay sida kale xoog badan buu u ratibaa midda koobaad ee xadiidka ku jirta waxaa weeye waxay culimmadu ku ijmaaceen xagga qadarka suusku ama saacu inuu afar mud yahay inuu afar mud yahay waxayna jumhuuru salafi walkhalaf u badan yihiin kafaaradan inay mukhayaro tahay oo qofka muslimkaa ah ee matalan timaha xiira ama madaxa xiira kafaara laga rabo kafaaradan ay tahay mukhayara ama saddex beri baad soomi ama lix miskiin baad raashin u qaybini nin walbana nis aad siinayso niskii saacuna waa naga soo maro laba kili iyo bad qadarka ugu roon laba keliya barhna haddee keliya rubuc baad siinaysaa mid kalba keliya rubuc buu qaadanaya marka nus la siinayo ayib marka ama waxaad ama ama neef baad gowracaysaa inay saacuna waa afar mood bilijmaac kafaaraduna caarayo jumhuur salaf waa mukhayara ee murataba ma ahoo ninkii waaya dhiig waaya unbaa raashiin bixin ama soomi lo odhan maaye waa u tahay midda saddexaadee raacda xadiidkaani duruq badan buu duruqda kale oo dhan ku jiro far ku godan laba ariiq mooye ariiqu ibnu abi leyla wa ariiqu ibnu macqil bas ah laba ariiq muslim ku gaabsaday haadaa min diqati ashaykhayn bay ku tusaysaa yani intiqaabay same xadiidku duruq badan buu leeyahay xadiidu kacb bnu cujra laakiin asaxu uruq waxaa weeye waa ariiqaan oo ah waa ibn abi layla can kacab iyo iyo cabdulahi bn macqil almuzani can kacab labadaa ariiq wey xadiidkuna marka saxaabiguna waagi dambe kuufi buu noqday ragga waranhaya kuufay noqdeen marka waa sunno xajka ku saabsan oy u baahdeen reer madiino inay ka qataan reer kuufo oo sunna tafarada biha ahlukuufa ixtaaja ilayha ahlu madiina marka waa naadir naadir weye ayb ninkii lo odhan jiray alimaam maxamed bn saalix almisri baa hawsha aad u caddeeya aad u marka waxay ka tahay howlaha khaaska ah marka kafaaradu mukhayaro tahay riwaayaadka xadiidku uu leeyay qaybo ka mida ah sii caddeeyey abi daawuud waxaynu ku soo marray min ariiqi shacbi can mamilayla waxaan ku marray in shi'ta fansugna siikatan wain شhiئta fasum ثaلaaثa أyaami wain شhiئta faacim iyado waa sariix laakiin maqaal baa ku jira iyo nadar sanadkeeda haddaad doonto wax gowrac haddaad doonto saddex berisoon haddaad doontana raashiin bixi cinda malik fi اlmuwaطa min طariiqin ukhra waxaan ku maray aya dalika facalta أجزaأ saddexdaa kii aad samaysaba waa kaaga filanya waa kaa gudaya xadiidku marka wuxuu asal u yahay asal wuxuu u yahay fii xalqi الra'si liada اlqamli waqaasa اlfuqahaau ma shaarakaw fi اlmacna xadiidku muxuu asal u yahay ninkii madaxa dhib uu ka gaadho oo markaa u baahda timihu inuu xiiro timihina iska xiira xukumkaa qur-aanku uu sheegay walaa taxliquu ru'uusakum qur-aanku uu si guud u sheegay nabiguna uu bayaaniyey ee uu tafsiiliyey ee uu fasiray وأنزلna إlayka dikra litubayina للnaasi ma nuzila ilayhim ayuu asal u yahay xawnaha kale xawnaha kale ee ruuxa gaadha ee ama darar ama marad kalea waxay la mid yihiin madaxa oo la xiray la xugum yihiin madaxoo la xiray ayay la xugum yihiinoo marka asal buu u yahay alxadiiu waa aslun fii xalqi الra'si liada اlqamli lda اlqamli haddii madaxii xanuun kale uu kaa qabto ama nabar baa kaa gaadhay ama boog baa kaa gashay kadibna timi baad xiirta ama waa lagaa toobay ama waa lagaa dalaandalay waxay noqdama noqotee lagun baa la dalaandali jiray adugu madaxii timi la xiraa loo baahda liadan walimaradin xaggeen marinaynaa waxaan marinaynaa timaha marka loo xidhay injir darteed waxaa la marka loo xidho boog iyo cambaar iyo wixii lamid iyo xanuun kale oo aan laga maarmaynin marka shayna waa mansuus nasan shayna waxaa waa yuqaasu calayhi maadaama ay wadaagaan cilada iyo macnaha ay wadaagaan baabka waxaa kaloo la soo geliyey tim kastoo la xiiro timo kastoo la xiiro oo jidhkaada ku yaala waa mid maalan lugaha hoosaa maalan iska toobaysa ama lagaa dalandalaya ama meel baa la rabaa in timi baa la xiiray iyo dhogorti baa aad ka xiirta sada dhogor lama yidhaahdo ninkii shaash wadan dhogor waa la dhihi asaguna xoolaba la mid yahay almuhim timahaas jidhka laga xiiray ee kalena madaxay la mid yihiin madaxay la mid yihiin ibnu xasam oo daahiri keliyaa khilaafay fuqaadintooda kale isku meel bay marinayaan isku meel bay marinayaan intaa marka aan ku dayno xadiidku cumgiisu waa cad yahay maxaa ii soo hadhay keliya makaanka makaanku shardi maa meeshaad joogtaad ku bixin kartaa nusuga makaad geyn kartaa nayroobi masaakiin joogtaad raashinka siin kartaa lama dhihin meel lama cayimin nabiguna ma cayimin annaguna cayimi mayno wاlcamalu wayucmalu biاlmuطlaqi calى iطlaaqihi walaa yuqayadu ila bidaliil shaygii ilaahay uusan seetaynin rasuulkuna uusan dabrin seetala'aanta iyo dabarla'aantaas lagu daynaya meeshaad joogtaad ku bixin halkaad joogtaad ku soomi raashiinka ama makagee ama hayru makagee ree nairobi qaxootiga masaakiinta si culays ma laha baabu jawaazi alxijaamati lilmuxrim wuxuu baab yahay toobinku inuu u bannaan yahay qofka muxrimka ah toobinka qofka laga hadlaayo waa maxjuumki kii la toobayo xaajimki maaha ninka wax toobaya asagu maxaa ka khuseeya isagu wax ma xiiraayo isagu tima laga xiiri mahay ninka laga hadlaayo waa ninkii la toobayey ama madaxa laga toobayey ama jirka meelka laga toobayey ama la daaweynayey ee loo baahanaya timihiisii in meesha laga saaro laga gooyo oo laga banneeyo baabu jawaazi اlxijaamati lilmuxrim xadaana abu bakr bn shaybata wزuhayr bni xarbin وisxaaq bn ibrahim qaala isxaaq ahbarana wqaal aakharaan waxay idhaahdeen ayaguna aakhar labada kale waxay dhaheen xadaana sufyaan bnu cuyaynata can camr bni dinaar almaki can taawuus bni kaysaan alyamani wa caطaa ibn abi rabaxin can ibni cabaasin labadaa sheekh buu camr wax ka warinaya ana nebi sal slam ixtajama wahuwa muxrimun nabigaa istoobay asagoo muxrim ah ixtajama wahuwa muxrimun xajat lwadaa inay ahayd baana loo badan yahay nabi maxamed baa istoobay asagoo muxrim ah xadana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana اlmucala bn mansuur alxanafi qaala xadaana sulayman bn bilaal ataymi can calqama bn abi calqama ataymi ibn abi calqama bilaal baa la yidhahda waa calqam ibn bilaal ataymi can cabdiramaan acraj cabdiraman bn hurmus alacraj can ibni buxaynata wasmu cabdullah bnu malik saxaabiga hooyadii baa loo tirinaya malaka magaciisu waa cabdullah bnu malik hooyadii buu caan ku yahay ana اnabiya sal l slam nebigu ilaahay baa ixtajama istoobay biariiqi makata maka wadadeeda jidka maka markuu sii socday madiina ka baxa isagoo muxrima uu maka aaday dhexduu nabigu isku toobay wahuwa muxrimu isagoo muxrim xaggee iska toobay wasata ra'sihi madaxiisa bartamihiisa madaxa bartankiisu iska toobay halkaas kugta koraa ayuu nabigu iska toobay wixii marka wasata ra'si baa la odhan wasata ra'si oo marka siinka in la kordhabo iyo in la reebo waa la wasata ra'si miya mise wasata ra'si haddaani waxaa ii dhigan wasat ara'si baa idin dhigan soo sidaa ma aha wixii aan kala soocmayninee isku dhagan wixii aan kala soocmayninee isku dheggan wasat baa loodhan bay dhaheen sidii madaxoo kale iyo jidhkoo kale iyo maradoo kale wixii isku dheggan marada bartankeeda wasat athawbi wasat aracsi baadihi wixii isku dhegan wixii kala soocmi kara sida safafkoo kalena saf wuu kala baxaa ninba xagga u bixi kara wixii kala soocmi karana wasti baa loosinka waa loo reebaabay dhahaan nimanna labadu way bannaantay soo guurshaan dhibba ma laha almuhim halkaa madaxa ka toobay ariiqu makaha riwaayadii bukhaari waxay ku dartay bilaxyi jamal ariiqumaka marka meel laxyu jamal la ceel ah ma aha laxyay jamalin bay bacdu naas sheegeen oo ay nusada qoreen waxay u qaateen degalkii laftii inaan toobinka uu ahaa lafgareedkii ritiga ah, degalkiisi in lagu tooba nabiga oo laftaasoo la duleliyey sidii geeska oo kale laga dhigay nabiga lagu tooba ma aha waa goob magaceed meel baa waxaa magaceeda la yidhahdaa laxyu jamali aw laxyay jamal waana ceel magacii oo wadadan mak ka baxdae madiina ka baxda maka aadda ku yaalla waa ismu mowdic nabi maxamed baa istoobay asagoo sooman nabi maxamed baa istoobay asagoo muxrima intuba waad maraysaan ayib xadiikan marka xadiidkan cabdullahi bn buxayna asna muxuu asal u yahay qofka muxrimkaa inuu istoobi karo ninka xaajimkee toobaha wax toobaya isagoo lagama hadlayo kii istoobay baa laga hadlaya kii istoobay waa laba xaalonbuu noqon karaa laba xaalonbuu noqon karaa in daruuriya xaajo oo uu isu toobay waa atadaawo qofka muxrimkaee muctamirka ama xaajigaa inuu isdaawo horta way bannaan tahay baa qabtay in la daaweeyo way bannaan tahay marka waa lxaajatin aw lidaruura in laisu daaweeyo way bannaanta daawada marka laba nooca ah. in lagu daaweyn karo ayadoon lagu dhacaynin waxaan bannaanayn iyadoon lagu dhacaynin waxaan bannaanayn oo maalan daawo aan lahayn udgoon iyo caraf iyo tiib lahayn baa lagugu daaweynaya waxaa lagugu daaweynayaa daaweyn iyo qaab baa lagugu daaweynaya aan loo baahayn timaha in la xiiro labadaa midun weeye waxaa laga caray waa maxay qof ha lagu daaweeye laba waa in laska ilaaliyo waa in lagaa fogeeyo waxyaabaha carfaya udgoonee diibka ah waa in lagaa fogeeyo midda labaad waa in lagaa fogeeyo timaha in la xiiro ama jirka ha ku yaal ama madaxa ha ku yaale marka qofka muslimkaa ah ee xanuunsaday in la daaweeye muxrimka ee xaajiga haddaba waa isdaaweysaan markaad aad xajidaan cumraysataan waa ogtihiin kuwa xanuunsada sitaba loola orda waa la qaadaa waa isdaaweyn daaweynta markaa timana aan la xiirin cadarna aan lagu marin wax lagaa raba ma jiro fidye ma adoo qabaystoon bay la adoo weysiistay la mid tahay maada xirin lama goynin wax carfoona laguma marinin idan marka waxaa weeye waad shay kuu bannaan samaysay shay kuu bannaan samaysay oodan maxduur kalaan ku dhicinna waxba lagaama rabo min ayri iibin walaa aci shacarin walaa xalihi maali ba asagu hawsha wuu koodaa min xayu madhab asagu wuxuu leey waa karaaho waa karaaho inuu ruuxa muslimkaa daawo keeni karta in dhiib la mariyo ama time laga guro asagoo muxrima xaaja ama muctamira wuxuu yidhi asagu gebi ahaanba fidya waajibaysa marka hadday daruuro timaado oo marka wax dhiba ama xaaje timaado oon istimaan la goynin dhiibna aan lagu marinin waxaa weeye kafaar lagaama rabo kafaara lagaama rabo haddii xataa aysan daruuro jirin oo aad iskaga baahato odo intaa labadaana ka badbaadan waba lagaama rabo waxba lagaama rabo haddii laakin daruur wacato ama xaajo hawshana aad goyso oo timaa la gooyo dhibna lagu mariyo fidya lagaa raba marka xadiiku wuxuu asal u yahay jawaasu tadaawi lilmuxrimi bima lam yakun biiibin aw xalqi shacrin wey ayb asal in la isdaaweeyo inay bannaantaho muxrimkii u bannaantahay xaajiga haddii laga badbaada labada haddii laakiin laga badbaadi waayo waan la isdaaweyn fidyana waa la yska rabaa fidyana maxay noqotay fidyadii haddaad soo marayseen xadiidkii kacab ibnu ujra aad ku soo marayseen xadiidkan marka sidaasuu asaluu yahay sidaasuu asaluu yahay haddaad xataa libaas ku dhacdo oo maxduuraadka ku dhacda sidaa unbaad yeeli fidyadaa fidya caam oo meelo badan gasho wey baabu jawaazi mudaawaati اlmuxrimi caynayhi wuxuu baab yaha qofkii muxrimka ahaa haddii indhaha laga qabto oo bakoora ku dhacdo bakooro ama qori daaf waxaad dhihi jirteen daaf soo garan maysaa indhaha layska qabto ayb maxaad tidhahdaa ya reegaaris indhabug bay yidhahdaan indhabug waan iloobay indhabug bay yidhaahdaan ayb inagu maxaan dhihi jirnay bokowaro tan labatay ushana maxaad dhihi tan qoolaafanna maxaad dhihi inna waa bokowaro ah, siyaaqun ba lagu waaya haddaan tan ma toobo dhahanana afkeenni maa miya waaya almihi inaad fahantaana ma rabaa baabu jawaazi mudaawaati labada indhood haddii lagaa qabto xanuun kaa gaadho in qofka muxrimka muctamirka ama xaajiga iska daawayn karo xadaana abubakr bn abi shaybata wacamr annaaqid wazo bni xarbin jamiican saddexdaa imaam can ibni cuyaynata sufyaan qaal abubakr asug wuxuu ihi fii riwaayatihi xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata ayuu yidhi ma dhihin can ibni cuyayna sida labadooda ay yidhaahdeen xadaanaa ayuub ibnu muusa alumawi can nubayh wahab ibni cumaan ibn abi alxata alxajab alcabdari nubayh ibni wahab waa taabici qaala wuxuu ihi kharajnaa waxaanu la baxnay haddaan nahay muslimiin maca abaan ibni cumaan ibni cafaan waa taabici kharajna waxaanu la baxnay maca abaan ibni cud baxdeen asaga amiirulmawsim ahaa dadkii maalinkaa xajiyey sanadkaa xajiyey asaga amiiru u ahaa ee madiina ka baxay ee iyo maka aaday xataa idaa kunnaa markaanu gaadhnay bimalalin meesha la yidhaahdo waa meel magaceed oo lagu sii furto la dego ishtakaa cumar ibni cubaydillaah ibni macmar baa wuxuu ka sheegtay ataymi caynayhi indhuhu ka sheegtay taabicigaasa ah indhaha ka xanuunsaday falamaa kunaa birawxaa'i markaan gaadhnay arawxaaina waynu soo maro meel magaceed ishtada waxaa daraada oo ka sii daree wajacu marka la maraya malal meesha la yidhaahdo ayuu dareemay indhaha in daaf ama bakoor ay ka hayso uu wuxuu yidhi iska adkaysa nin raga alla dhigay markuu cabaar la socdo meesha rawxa la gaadhay yuu xanuunkii siin waayo daray fa arsala wuxuu u farin diray wadaadkaasi cumar bni cubaydilaahi xanuunsani ilaa aabaa bni cumaan buu u farin diray oo uu su-aal weydiisanaya yasaluhu weydiinaya biayi shayin yucaalijuhu muxuu weydiina isagaa amiirkii ah waa nin culamo faqiiha fuqahaau lmadiinati casharatun minhum abaan ibni cumaan bay dhaheen fuqahadu fuqahada ree toddoba mar la marna waa toban haddii la badiyo tobanka u waaweyn waxaa ka mida tobanka ragga waaweyn abaa bni cumaan cumaan bni cafaan baa dhalay saxaabigaasaa dhalay garanaysa khaliifkaas nin badan oo caqli badan oo faqiihana waa ahaa marka maadaama amiirkii uu yahay ummaddan waday kolonyada waday xaggana uu nin caalima yahay wuxuu idhahda indhaha layga indhaha marka haddii la daaweynayana waxaa laga yaabaa in zacfaraan iyo cusfur lagu daaweeyo waras iyo huruud lagu daaweeyo waxaa laga yaabaa daawo carfayso udgoon in la mariyo waxaa laga yaabaa xiribaha timaha in la xiro daataan baa laga yaaba ama dhacaan oy biqasti wa ficli faacilin ku dhacaan fidaa ka waajibaysa maxaa la sameeyaa yasalu asagoo weydiinaya riwaayadii xumaydi biayi shayin yucaalijuhu riwayad xumayd waxay caddaysay waxaa la weydiiyey abaa biayi shayin yucaaliju maxaan isku daaweeyaa cinda abi dawuud waxaan ku soo marray faarsala ilaa abaan wahwa amiiru lmawsimi amiir buu ahaa xilligii sayidina cumaan weeye isagaa markaas hawshaasi mas-uulka ahaa fa arsala ilayh wuxuu ugu soo jawaabay su-aashii anidmidhumaa ku eh, faashadee ama ku dharoob bisabri sabirka baalka la yihahdo baalka khadhaadhe samayna arage idinku a isku qarafsashaan dacar un dacar mari weeye sabirka somaali way taqaano sibir bay dha ayagu dadkan eh, calooshu fadhiisatay baa intay qastaan baal aad u la cabaso garan maysa dhacaankaasaa sibirka la yidhaahdaa ama geedkiisaba innagu waxa u qadhaaree somaaliya cabto waa dacarun baan u malayn ayb marka eh, ama sibirkaasi midab ahaan waa huruud waa jaalle koru inuu ka laakiin marka la qaso noqdaa yar jaaluu noqdaa jaallana looma ogola qofka muxrimkee xaajiga ah ee ragga ah labka ah khaaatan labaduba waa loo diidaana waa inaga soo marro muranka waana soo marray faina cumaan bn cafaan radi allahu tacaala canhu xadaa wuxuu ka tabiyey can rasuulsuban wuxuu ka tabiyey fi rajuli ninkii ida shtakaa caynay markuu laba indood ka sheegto wahuwa muxriman asagoo muxrima damadahumaa wuxuu ku dharoobi ama ku faashida ama ku kabi tadmiidku waa marka faashad ama khirqad ama mare intii daawo la mariyo meeshii aad ka xanuunsanayd ama boogti lagu dhajiyo inagu maxaan dhanaad yaa u dhoobitaan ama saarid ama faashadayn weeyaad wax kala garan mayno faina cumaan bni cafaan radi allahu tacaala canhu xadaa wuxuu ka tabiyey can rasuuli lah rasuulka wuxuu ka tabiyey fi اrajuli fii xukmi اrajul nin xugumkii ida hebel wuu sheeganayaa wuu xanuunsanayaa un weeye soomaalida eraygaas carabi asalkiisa waa carabi laakiin somaali bay u isticmaalaan wahuwa muxrim asagoo muxrima dammadahumaa wuu ku dharoobaya ama wuu ku faashadayn bisabri baalka la yidhaahdo cinda axmed ku yimid asagoo fii lafdin ana rasuullahi rakhasa fi lmuxrimi ida ishtakaa caynayhi wara'sah an yudamidahuma bisabri wanaxwu linasai nasaina waan kusoo marray erey lamid aan kusoo maray waxadaanaa waxaa kaloo xadiidka inoo tabiyey isxaaq bn ibraahim alxandali saaxibu tafsiiri wlmusnad ninka qiimaha badna imaamka ahaa qaala xadaanaa cabdsamad bn cabdilwari bn saciid alcambari qaala xadaanii abi abihina waa cabdilwari bn saciid xadaanaa ayuub ibn muusa alumawi xadaanii nubay bni wahab alcabdari alxajabi ana cumar ibna cubaydillaah ibna macmarin ramadat waxaa bokorootay ama daaf ku dhacay ama indhabu ku dhacay <laughs> ramadda caynuhu ishiisibaa xanuunsatay waa taqaanaan bay la tahay eshi buu ka xanuunsaday labada indhood buu ka xanuunsaday fa araada wuxuu damcay ninka taabicigae cumar ibnu cubaydillaahi ah an yakxulahaa inuu ku indhakuulo bishayin fiihi tiib weeye indhakuulka caadiga lama diidano markaad muxrimka tahay xaajiga tahay indhakuul iska caadigo madowan udgoon lahaynoon carfaynin dhib ma laha cala araajix cinda eh, asalafi wاlkhalaf wadaadda yidhi xataa zinada noocaas iyo xaragada noocaas iyo isqurxunta noocaasa looma baahne ee waa eh, tafil inaad noqotaa la doonaya way jiraan laakiin waxaa loo badan yahay inuusan dhib lahayn marka waa lagu qasban yahay in markaa la yidhaahdo fa araada wuxuu doonay taabicigii cumar ahaa an yakxulahaa inuu ku indhakuulo kuxl fiihi iib uu wax udgoon ku jiro fanahaahu abaa ibni cumaan baa u oo yidhi ha ku indhakuule hana marinin baalkaa iibka indhakuulkooda inta badan wuu idgoonaa cinda alcarab qadiima wa amara wuxuu amray an yudamidahaa inuu ku dhajiyo ama ku faashadeeyo bisabri baalka la yidhahdo ama dacar ama sabirkan khadhaareed cabtaan waxadaa wuxuuna ka tabiyey can cumaan bni cafaan buu ka wariyey hawsha iyada markuu fatwoonayo abaan ibni cumaan can nebi sl anahu facala oo niman saxaabo oo la soo xajiyey oo indhaha ka xanuunsaday bokooro ku dhacday ama daaf ku dhacay qoridaaf ku dhacay inuu nabigu sidaa ku daaweeyey xadiidkani min xayu sanad muslim baa la tafaruday muslim baa la tafarudo bukhaari ma wariyo muslim waxaa la wadaaga abu daawuud nasaa-i tirmidi axmed xambal iyo darimi fi sunan kadalika ibnu khusaymata wabnu xibbaan fii saxiixayhima way la wadaagaan waa xadii saxiixa intaa waxaa dheer alimaam cali bni cumar abulxasan alxaafid addaara qutni kitaabkiisa atatabuc ilzaamaat bukhaari buu naqdiy wuxuu ihi bukhaari inuu xadiikan ka tagu ku khaldamay bukhaari in badan buu daaraqutni waxaan ku naqaan inuu na duree uuna daba istaagay maanta wuxuu leeyahay bukhaariyow xadiidkan maxaad ooga tagtood u soo saari weyday fii saxiixika lianna maxaa yeelay xadiidku waa saxiix buu wax cilaan ah ma laha uu ku dhegan yahay kitaabkiisa atatabuc ilzaamaad raqamka ka fiiriya wuxuu idhi waahraja muslimun xadiiثay nubay wahumaa صaxiixaani walaa cudra lilbukhaariyi fii tarkihima waa xuruuftiisii wraja muslimu muslim wuxuu soo saaray xadiiay nubay xadiiay nubay waa xadiidkan kii koobaad waa labada xadiia nubay nubay ibni wahab ibni cumaan ibn abi alxata alxajabi xadii waa kan midna wuxuu ku iman doonaa kitaab nikaax kitaab nikax buu ku iman doonaa nimankiina matniga weyn haysta firiya buu ku iman doonaa waa xadiidka odhanaya qofka muxrimka looma ogolo inuu haweenay guuriyo ama guursado ama u doono ama loo doono xadiidkana isagaa werin doona labadaa xadiidbu bukhaari ma soo saarin midkan ku saabsan ruuxa muxrimka ee indhaha iska daaweynaya iyo xadiidka ku saabsan muxrimku inaan loo ogolayn inuu wax guuriyo ama guursado ama loo doono ama uu doono labadaa xadiid buu bukhaari wuxuu oga tegay wuxuu idhi waa waa waxaan loo baanayn wa akhraja muslimun xadiiay nubayhin wahumaa صaxiixaani labada xadiiba walaa cudra lilbukhaari fii tarkihima saasuu imaamku ku yidhi bukhaari maxaad kaga jawaabaysaan waxaan kaga jawaabaynaa bukhaari lam yaltazim ikhraaja kula xadiiin صaxiix daaraqudniyow waa qodqodkaadi un mooyeene bukhaari wax lagu qabsada meesha ma yaal maxaa jira bukhaari ma ballanqaadin xadiid kastoo saxiixa inuu ku sheegayo kitaabkiisa ma ballanqaadi bal asagaa wuxuu yidhi wixii aniga markaan u arkay baan keenay wa taraktu min asaxiixi kaiiran khashyata tuuli wixii markaa markaan iluqmadeen baan soo ururiyey axaadii saxina waan ka tegey saanan kitaabku u weynaanin u dheeraanin marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo aaadii axaadiidkan ka tabardarana waad warisay kuwa ka culusna waad ka tagtay buu le hadduu jawaabtu waa intaas jawaabtu waa intaas xadiidka markaasna asal wuxuu u yahay masaladii tadaawiga ahayd buu asal u yahay indhaha dad ruuxa muxrimka ah ee xaajiga ama muctamirka hadduu xanuunsado inuu isdaaweyn karo haddaad daawo aan tima xiidrhid keenaynin timahaadoo la xiro jidhka ama madaxa laga xidho aad isku daaweyso ama aan udgooninoo diib iyo cadar aan lahayn aad isku daaweyso waxba fidyaa lagaama rabo haddii laakiin lagugu daaweeyo wuxuun udgoon iyo dhiib iyo cadarle ama timo in la xiro loo baado oo jiraxa lagugu sameeyo ama toobin oo kale oo timihime laga goy marka waxaa laga rabaa fidyada aad soo marteen ahayd ama neefdhiig neef adhi ah saddex maalmood oo soona ama lix miskiinood quudiso wallahu subxaana wa tacala aclam